بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله xdف النuun qaaluu waxay dhaheen mud وasluhaa asalkeeda mundu buu ahaa mud iyo mundu midna waa asaluu leeyahy midna waa farac mundu markay tahay waa asal mud marka ay tahayna waa farcule marka mundu fuclu bay noqone mud haddii la yidhaahdana waxay noqonee caynul way jaran tahay maxay noqonee fulu mud iyo mundu marna laba xarafay noqdaan oo xuruufuljarkay ka mid yihiin marna laba isin bay noqdaan sida naxwaha lagu yaqaano ibnu maalik wuxuu dhihi jiray wamud wamud usmaani xayثu rafaca ow uuliya alficla kajiئtu mudaca wain yajura fii mudiyin faka minhumaa wafi lfuduuri macnaa fastamin mud iyo mundu laba isin bay noqdaan buu waxa ka dambe hadduu marfuuc noqdo mud yowmaani oo kale marka waa laba isin haddii la yidhaahdo marka mud yowmaani waa isim waayo haddii la yidhaahdo mubtada baa laga dhigaa iyo maalina khabar baa laga dhigaa oo waxay ka dhigan tahay amadu dalika yowmaani inta ay dhan tahay waa laba maalmood maa ra'aytuhu mud yowmaani soo dhihi maysid ay amadu daalika kaas inta uu la egyahay yowmaani waa laba maalmood macnahaasay ka dhigan tahay waxaase dhici kartaa in laba xarfu jar laga dhigo maa ra'aytuhu mud yowmi اljumucati ay min yowmi اljumucati maalinta jumcada laga bilaabo bimacnaa min bay markaas tahay maa ra'aytuhu mundu اlyawma haddaad tidhaahdana bimacnaa fi اlyawmi maanta dhexdeed bimacnaa fii bay ka dhigan tahay markaas haddii ay wax jaraan haddaba waa laba xaraf fa idaa samayta bimud rajula nin haddaa mud ku magacaawdo oo magaciisa mudaa ka dhigto uma sakarta waa taskiirido taskiirku uu yaraan imishu u baahan yahay imise xaraf uu baahan yahay saddex xaraf uu baahan yahay saddexda xaraf markii uu oofsado kadib ayaa u taskiirka la geliyaa soo maaha saddexdii xaraf oo u baahnaa marka mid baa ka maqan maxaa ka maqnaay mud marka aad leedahay maxaa ka maqnaay nuuntii oo caynulkelimahayd cayntiisii usoo celi kadibna taskiiri waa sidii famun iyo abun aan kusoo maraynay soo laamukelimah looso looma soo celi jirin waa sidii oo kale faidaa samayta bimdrajulan uma sakarta qulta waxaa leedahay munaydun baa leedahay wasnigiisana waa fucaylun waidaa kasarta waadaa tagsiirinay qulta waxaa leedahay amnaadun baa leedahay afcaal faradadta nuuna nuunta waa usoo celinee fi taskiiri wa fi taksiiri wa qaaluu waxay dhaheen ina zaydan lamualiqun bay dhaheen ina zaydan ninka zayd la yidhaahdo lamualiqun faxadafu nuuna nuuntii way jareen wa asluhu asalkiisa ina zaydan lamunaliquun saas waa markiisa hore ninka zayd la yidhaahdo waa mid dhaqaaqay wa qaaluu waxay dhaheen nuuntii marka munaliqun waa la jaray markeedii horena maxay ahayd zaa'id bay ahayd infacala nuunteedii inay zaa'id tahayna waa hee waa soo marnay in facala wamaa tasarafa minhu muunta iyo amjada labadaba inay zaa'id yihiin waa soo marnay wa qaaluu waxay dhaheen dadun bay dhaheen waasluhu asluhu asalkiisuna calaa qowlin haddaan qabanno dadanuun buu ahaa fa'diisa iyo cayntiisa waa laba daal dadanun facalun wa huwa alacibu wallahu waa cayaarta baa dadan la dhahaa qaacidadii idqaamka waa xusuusataan ida اجtamaca xarfaani mutamaahilaani bacda faa'i اlkelima udqima axaduhumaa fi اlآakar bishardi sukuuni اlأwali wa taxaruk aلثaani bacda faa'i اlkelima markii la lahaa faa-ulkelimaha dabadeed waa inay dhacan kan oo kana laga ixtiraazaayey sababtoo labadan daal waa la isku idqaama haddii la yidhaahdo waxaa laga maarmaana midka hore oo faa-ulkelimaha in saakin laga dhigo haddii saakin laga dhigana kelimad awalkeeda saakinu yamiya hadda lagu bilaaban karaa saa daraaddeed lama idqaaminaayo idqaamku marka tan soo hoosgeli maayo wa qaaluu waxay dhaheen fulu bay dhaheen waasul waasalkiisa min fulaanin fulaan buu ka yimid fulaanun waa fucaalun sida khaliil ibni axmed laga soo wariyey haddii sidaas ay tahay marka aliftu waa zaa'id faada iyo laamta iyo nuuntuna waa usuushii kelimada wasankeeda waa fucaalun waana kinaayatun can اdakari alladii yutaxadaثu canhu ninka laga sheekaynaa baa fulaanu la dhaho meesha hebel aan ka dhahno haddii qof dhadiga ay tahana waxaa la yidhaahdaa fulaanatun baa la yidhaahdaa fulaanu wa fulaanatun wa asluhu asalkiisana min fulaanin buu ka yimid walihaada midkan aan soo sheegnay nadaa'iru kuwa lamidaha u sugnaaday haddaba fulu marka aa leedahay asalkiisana fulanun uu ahaa ful wasankiisu muxuu noqonaa markaas fucu soo noqon maayo haddaba fulu wuxuu khaas ku yahay annidaa nidaha keliyuu khaas ku yahay laa yustacmalu fii gayrihi waxaa nidaahi looma isticmaalo gayru nidaa waa inaad fulaanun wa fulaanatun waa inaad dhahdo haddii laakiin nidaha ay tahay waxaa kuu bannaan inaad tidhaahdo fulu inaad tidhaahdo yaa fulu baa leedahay war hebelow saasaa leedahay wa fulu bacdu maa yukhasu biاnnidaa fulu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nidaha ee khaaska ku ah buu ka mid yahay wasankiisana waa sheegno waa fucu waaye waana mabniyun calى اdami fii maxali nasbin sida yaa rajulu a u tidhaahdoo kale taasay ka dhigan tahay ninkii la dhihi jiray ninkii saaxibu urjuuza almashhuura abunajmi laakiin fulug wuxuu u isticmaalay fii kayri nida fii lujatin amsik fulana can fuli buu yidhi tadaafuca shiibi walamtiqi tili fii lujatin amsik fulana can fuli urjuuzadii caamka ahayd mashhuurka ahayd oo ka bilaabanayso alxamdu lilaahi alcaliy اljlali alwaasici اlfadli اlwahuubi اlmujzili wuxuu ka sheekeeyey geel soo arooray oo ceel u soo arooray oo biyihii isku garbinaaya markaasa waxaa moodaa buu yihi oda eh, shuyuukh iyo dad duqoow ay odayaal dirir ah u malaydaa buu yidhaahday tadaafuca shiibi walam tiqitili odayaal isriixaho laakiin aan isdilaynin baa u malaydaa buu ihahday fii lujatin amsak fulaanan can fuliin oo meel buuqa ku jira kulaha oo la leeyahay war hebel hebel ka qabo amsik fulaanan can fuli markaa ninda ma aha soo maaha ilan camru geliyey rashaad walihaadaa midkaan nadaahiru wax lamida waa u sugnaaday buu yidhaahday xadfu lbaa'i ba'da xadafkeeda qaalo waxay dhaheen ruba bay dhaheen ruba rajulin ra'aytu bay dhaheen nin aan arkay badana ama yara ah rubba bay asalkeedii ahayd rubbana waxay faa'iideydaa takhiir sida qaalibka ah taqliil hayru qaalibka laakiin madaahibta hadday ku jirta way badan tahay qolaa waxay leeyihiin taqliil bay faa'iideydaa qaaliban takhiirna waa faa'iideydaa qaliilan qolana waxay leeyihiin taqliil iyo takhiirka waa isku mid ayib rubba waxay faa'iideydaa marka sida raajixa takfiir bay faa'iideydaa sida qaalibka laakiin taqliilna waa loo isticmaali karaa mararka qaarkood majruurkeedana waa inuu icraab maxal ku yeesho rubba rajulin ra'aytu marka aad leedaha rajulka maxal icraabaa muxuu icraaban yahay fii maxali nasbin mafcuulu bihi lira'aytu oo muqadam ah mafcuul bihigeedii aaway rajulka mafcuul bihigeeda oo muqadam ah mafhuum maaho yuriiduuna waxay ula jeedaan ruba bay ula jeedaan qaala shaacir wuxuu yidhi ruba haydalin marisin lafaqtu bihaydali buu yidhi ruba haydalin ay jeyshin kaiirin ciidan badan oo faraha ka batay badana buu yidhaahde ciidankaasoo marisin ay mujaribin lilxuruuf oo dagaalka si fiican u yaqaanoo dagaalyahan ah ciidan dagaalyahana badana kulaha lafaqtu anfooda u daray kulaha bihaydali ciidan kale laba ciidan oo fara badan oo anfooda isu geliyey badana uu yidhaahday oo isku laayay marka rubadaasa laga rabaa xadfu lxaayi xaada jaritaankeeda hadde qur-aankana waxaa ku jirtaa rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin mukhafafo miyaa markaas mase waa musaqala مخففة قراءada anaga aan akrino xafs can caasim rubamaa yawadu الadiina kafaruu low kan waa rubadan oo la takfiifiyey cadfulxaay qaaluu waxay dhaheen xirun bay dhaheen waasul waasalkiisana xirxun waaye xirun waa alfarju ra-diisa marna waa mukafafa marna waa muhaqala ama waa mushadada xirun waa la yidhaahdaa haddii sidaas la yidhaahdo xaadii oo laamulkelimaha idinta la jaray baa ra ciwad ay ka tahay markaas fa iyo cayntii laamtii waa wada joogaan haddii xirun la yidhaahdo oo la takfiifiyana fa'dii iyo cayntii way kuu joogaan laakiin laamulkelimihii baa markaas kaa xadfan abun iyo bay la mid tahay qaaluu waxay dhaheen xirun waa aslu asalkiisana xirxun waaye wataquulu fii taskiiri markaa taskiirine souma baahnid laamulkelimihiisii xurayxun laamulkelimihii oo soo celine wa fii tagsiiri waxaa leedahay axraaxun baa leedahay qaala raajibu wuxuu yidhi inii aquudu jamala mimraaxa daa qubbatin mamlu'atin axraaxa buu yidhi inii aniga aquudu waxaan hogaaminaa buu yidhaahdo oo aan hoggaanka u haayaa jamalan awr mimraaxan ay nashiitan oo firfircoon awr firfircoon baan wuxuu yidhi hogaaminaa awrkaasoo daa qibbatin oo hawdaj u saaxiib ah hawdajkaasoo mamluu'atin laga buuxiyey axraaxan axraax laga buuxiyey axraaxda wuxuu la jeedaa dhadig dumaraa saaran buuri dumar baa ka buuxa meeshii dumaraa saaran uu ka dhihi lahaa buu wuxuuhi axraax baa ka buuxiya hawdajku marka waa gurada annaga carruurta iyo dadka waaweyn ee aan saarno mid lamid oo dumarka carabta la saaraba waxaa la yidhahdaa howdad isagii buu markaa ugula jeedaa khibradaas waxaana laga rabaa marka axraaxan oo afcaal ah laamul uu soo celiyey xadfu lkhaaya jarideeda qaaluu waxay dhaheen bak bak bay dhaheen waaslu asalkiisana bakin bakin buu ah markiisii hore oo hee oo la fido qaaluu waxay dhaheen bas bas wa asluhu bakin bakin qaala shaaciru ninkii shaacirka ah wuxuu yidhi haddaba haddii bakin la yidhaahdo wasankeeda waa hee faclun soo maaha macnihiisana waa fakrun laka fan baa adiga kuu sugnaaday waa isim ficil waxaa kaloo la yidhaahdaa bakin bakin waa isim ficil mudaaric bimacnaa maa axsana na way dhahaan yani fiicana wa aslugu asalkiisana bakin bakin buu ahaa qaala shaaciru wuxuu yidhi bayna alashaji wa bayna qaysin baadifun bak bak liwaalidihi walilmawluudi buu yidhi ninkan waa ninkii shaacirkaa ah, acshaa wuxuu ammaanaa ninkii la dhihi jiray ibnulashcar ciidankii ibnulashcar xajaaj ibnu yuusuf ku baxay buu ka mid ahaa ibnu ashcas marka magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan ibnu qays ibnu ashcaf waxaa ula jeedaa cabdiraxmaan ibnu ashcaf ibnu qays ashcaf ibnu qays hadda waa taqaanaan weliba cabdiraxmaan ibnu ashcaf ibnu qays waay waa la iska leeyahay cabdiraxmaan ibnu moxamed ibnu ashcaf ibnu qays waay marka ashcaf ibnu qays waa nin saxaabi ah oo xadiiskiisuna saxiixeynka uu ku jiro waayadii markaa nabiga salى اllahu alيyh wala ali wasalam intuu noolaa buu ridoobay ashcaf ibnu qays kadibna ridadii buu ka soo laabtay uu soo islaamay fii khilaafati abi bakrin abubakrna radi allahu canhu marka gabar la dhalatay buu ashcaf ibnu qays u guuriyey intaas marka saxaabinimadiisii way u sugan tahay ilaan shardigu wuxuu ahaa ninka saxaabiga ah an laqiya الnabiya salى اllahu alيyh wala ali wasalam mu'mina bihi wa an yamuuta cala اlislaami usas maahay nabigu uu la kulmay isagoo mu'min oo rumaysan islaamniman inuu ku dhintintiina waa lahay lakiin riddaas oo kala dhex gashay saas darteed xaafidku wuxuu dhihi jiray wa huwa man laqiya الnabiya salى اllahu alay wasalam mu'mina bihi wamaata cala اlislaami walow takhallalat riddatun fi اlasaxi hadday danta riddaas oo kala dhex gasho buu yidhaahdee ashcad ibnu qayskaas buuna u deliishado wuxuu yidhaahdee nin ka mida ah muxadisiinta oo saxaabinimadiisa ka tawaqufay lama hayo yidhi waa la isku afay inuu saxaabi yahay maca dalik riddaas oo dhex gashay laakiin markaan labaadu riddada uu ka soo laabanaa haddii uu nabiga la kulmo haddii saxaabinimadiisa dooda kama jirto ee markay dooda ka jirto waa goorma markaan labaada uu soo laabto haduusan nabiga la kulmin saxaabi maya mise maaha waa saxaabi buu yihahda xaafidku waana sida raajixa insha allah cabdiraxmaan ibn moxamed ibnu ashcad ibnu qays waali buu wuxuu ahaa xajaaj ibnu yuusuf buu meel waali uga ahaa kadibna xajaaj ibnu yuusuf hadda nin dhib badan uu ahaaye dhibkiisii buu intuu adkaysa waayuu ku baxay ciidan buu intuu isku duuday oo isku habaystay buu ku baxay oo la dagaalamay ciidankii marka waxaa ka mid ahaa ninkan la yidhaahdo asha ninka la yidhah acshaa gabaygan buu marka u tabiyey waagii dambe waa tii la jebiyey ciidankii ibnu ashca waa laga adkaaday waa loo awood sheegtay ninkii ibnu ashcar ahaana gacanta lagu soo dhiga isagoo nool xajaaj ibnu yuusuf haddii loo geeyo maxaa is leedahay dabkuu saaraa sidii wuxuu u karkarinaa hilib aryahoo kale wuxuu is yidhi intuu xajaaj ibnu yuusuf uu ku karkari lahay inta lagu geeyo adoo nool wuxuu yidhi inaas dishaa kuu roon marka ninay ku xidheen gacanta uga xidheen nin kale si uusan u baxsana si nin kalea la isku xidhay meel dhexoo meelahana markii la marsiinaabuu webi la dul marsiinaayay buu intuusaa u fiiriyeyo wuxuu yidhi war balkaal arag webigan waxaa dhexdiisa ku jira ninkuu markuusaa u fiiriy buu labadoodii iskula tuureen webiga isna waa ku dhacay kana waa kula dhacay labadoodii isna waa martay ibnu cashar ibnu ashcad marka meeshaas ku dhintay ibnu durayd markuu maqsuurada uu ku lahaa ibnu ashcad markuu ka sheekeynaya wuxuu yidhaahday wabnu اlashaji اlqaylu saaqa nafsahu ilى الradaa xidaara ishmaati اlcida buu yidhi wabnu lashaji اlqaylu ninkii ibnu ashaj ahaa oo boqorka ahaay qad saaqa nafsahu naftiisa wuxuu u kaxeeyey buu yidhaahday ila الradaa halaag naftiisii buu halaagay buu yidhaahday dabadu ila isku tuuraye xidaara ishmaati اlcida isagoo ka carara buu yidhahday cadowgiisa inuu ku farxo oo ka farxiyo cadowgiisa xajaaj iyo raggiisii inay ku farxaan sidoo ka carar abuubadda isku tuuray yuu yihi raggii lasoo qabtay waxaa ka mid ahaa acshaa baa ka mid ahaa gabaygii tiri buu yidhi kaa u tiriday ibnu ashcar gabaygii buu u tiriyey isagoo isla kolley baa day doonaa gabayo badan oo calaacal ah iyo uu ka codsanay inuusan dilina u tiriyey gabayadii markuu u tiriyo gabaygan buu u marsiiyey markaasuu wuxuu wallaahi laa bakbakta bacdaha abadan maanta kadib bakin makin dhihi maydin buu yiri waa dilay bayna lashaji marka gabaygan waa beytkan waxaa ka horreeyay beyt kale wuxuu yidhi waidaa sa'alta almajda ayna maxalluhu falmajdu bayna muxamadin wa saciidi waidaa sa'alta almajda sharaf haddaay weydo ayna maxalluhu sharaf xaggee boos u ah xaggee laga hela haddaa y tidhaahdo falmajdu bayna muxamadin wa saciidi sharaf waxay u dhexaydaa buu yihi moxamed iyo saciid iyo saciidkii buu kala sheegay wa bayna alshaji waxay u dhaxaydaa ashaj oo ah ibnu qayskii iyo wa bayna qaysin iyo qays bay sharaftu udhexaydaa sharaf oo dhan labadaas ninaa kala qaybsaday cabdiraxmaan iyo awowgiis baa kala qaybsaday majdigaasoo baadikun ay caalin oo aada u sarreeya baadifun marka wuxuu nacti u yahay majdigaas bak bak buu yidhi liwaalidihi waali waalidkiis iyo welilmawluudi cunugaba ficnaan badana buu yidhaahday isaga oo ibnu ashcata ah iyo awowgiisba fiicnaan badana buu yidhaahday bak bak liwaalidihi welilmawluudi wayadullu waxaa tusinaya calaa ana aslahu tadkiilu qowl lcajaaj fii xasabin bakhin wa cizin aqcasaa buu yidhaahday qowl lcajaaj waa ruba aabihiis ruba ibnulcajaaj beydkan waxaa ka horreeyey markaa niskan dambe waxaa ka horreeyey nis kale oo ahaa wajadtanaa acaza man tanafasa fii xasabin bakhin wa cizin aqcasaa wajadtanaa waxaan ogaanay buu yidhaahday acaza man tanafasa wax neefsada inaan ugu sharaf badan nahay fii xasabin xaal aan ku sugannahay laan dheerannimo xasabkaasoo yuqaalu fiihi dhexdiisa la yidhaahdo bakin bakin la dhaho sharaf kulaha la yidhahdo alla fiicana iyo laan dheerannimo la yidhahdo fiicnaan badana dhexdeeda xaal aan ku sugannahay baan wax neefsada ugu sharaf badanna uu yidhaahday iyo wa wacizin wa fii cizin iyo xaal aan ku sugannahay cizi cizigaasoo aqcasaa ay haabitin oo sugan cizun aqcas ay haabitun oo sugan waayo bakintaas baa laga rabaa xadfu lfaayi faada jarideeda qaaluu fi tadajuri markay wax dhibsanayeen waxay yidhaahdeen uf bay yidhaahdeen khafiifatan xaalay tahay mid fudud wa asluhaa asalkeedan atashdiidu waa in la fududeeyo oo la yidhaahdo ufun ama ufan ama ufin la dhaho faaulkelimaheedu marka waa abdadaas labada anfaaooda midna waa cayn midna waa laamtii wa asluhaa salkeeda tashdid wa fiiha amaanu luqaatin sideed luqaa ku jira buu yidhaahday ufin in la yidhaahdo maya ufi in la dhaho wa ufin in la dhaho wa ufa in la dhaho waa meeqa saddex wa ufan in la dhaho wa ufu in la dhaho iyo wa ufun oo tanwiin wadata midii hore ufu bay ahayd tanwiin wadan ufun tanwiin bay wadataa ufya in la yidhaahdo muxaakaatan ufya maahana waa ufyaa weliba alif wadataa ufyaa muxaakaatan ayadoo qof la dhaajinaa ama laga xikaayoona mil xubla oo kale xubla oo kale waay xubla fucla soo maaha ufyaana waa fucla haddaba haddii la yidhaahdo marka ufyaa waa fuclaa haddii la yidhaahdo ya-daasi waxay ciwad ka tahay laamulkelimihii oo fa-dahabaa ciwad looga dhig markaa soo maaha aha ila laamulkelimuhu ya maahayna fa buu ahaa walaa yuqaalu ufii la dhihi maayo kamaa taquulu lcaamatu sida caamadu ay dhahdo ufii lama dhaho buu yidhaahday wa ufna waa la lahaa khafiifatan taasna waa la lahaa intaasoo luqaa ku jira toban luqana waa la sheegaa وxaka البغdاdiyuuna فيma rawayna عan أحمد بن يaحyى waa hclb sow afcalu bay baqdaadiyiintu ka soo wariyeen haclab yuriiduuna waxay ula jeedaan sawfa afcalu marka fa'dii waay hee waa iska jaleen waa iska jareen xadfu taa'itaada jaritaankeeda qaalu waxay dhaheen qad wa aslu wa asalkiisa min qadadtu ay qaطactu buu ahaa qadu buu ahaa markiisii hore laakiin labada daawood mid midna waa cayn midna waa laamul kelimihii qaduna waxaa loo isticmaalaa darafka maadiga abaa loo isticmaalaa maa facaltu haadaa qatu saasaa arrinkan ma aanan samaynin ay fii maa madaa min azamaan saasaa laga wadaa laa afcalhu qatu lama dhaho qatu lama isticmaalo ee haddaa isticmaale laa afcalhu abadan waa inaad ka isticmaasho laakiin laa afcalhu qatu maya maa facaltuhu qatu saas waa inaad tidhaahdo ma aanan samaynin qatu maa macnaa qatu ay fii maa madaa wanqaطaca min الzamaan wixii na soo dhaafay oo zamanka dhexdiis kuma aanan samayn baa laga wadaa marka waa mabniyu calى اdami fi maxali nasbi calى اdarfiyati الzamaniyati wa aslu asalkiisa min qadatu ay qaطactu halkaas baa laga keenay wallahu aclam